sharcigu kuu ka qabaa khulaasadiisuna waxay tahay sixirka haddii sixrooro kale laleeyahay ha furo waa xaaraan iyo gaalnimo haddii qur-aan iyo adkaar iyo dawooyin lagu furayana waa xaq intaas way khulaasadeedu sixir furka haddii sixoolo kale loo geeyo oo la yidhaha qofkan waa la sixraya sixirka ka fur dhibaata haysatee waa iska daruure waxaa la leeyahay kii horena shirkiyu ahaa kunana waa shirki kale kii hore kufri iyo gaalnimu ahaa kan dambena waa gaalnimo kale waana isku mid midka furaya iyo kii xidhay waa laba shaydaan marka waa xaaraan qadcana mana banaana haddii lagu furayo qur-aan iyo adkaar iyo asmaada ilaahay iyo istifaarta ilaahay lagu akriyo ama dawooyin la siiyana waa xaq waa bannaanye wax muslimoo diidayna ma jiraan sixirfurkana waa intaas can jaabiri radi allahu canhu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalama su-ila waa la weydiiyey can imushrati sixirfurka sixir furka la weydiiyey waxaa rasuulka ilaahi sixir furka nooga waran sixir furka faqaala nabigu wuxu uhi hiya sixir furku min camali shaydaani waa shaqo shaydaan ah. macnaha nushrada fiiri cani nushra asha ku jirta ahdiyaan sixir furkii la yiqiinoo maxbuudka ah ayaa la weydiiyey sixir furkii la yiqiin oo jaahiligu yiqiineen oo sixirka sixir lagu furi can inusra ashaasa cahdiyaan sixir furkii la yiqiin oo gaaladu yiqiineen oo sixirka sixir in lagu furo ahaa taasaan la yidhi kawa markaasuu nebigu yidhi hiya nushradu min camali shayaani shaqo shaydaan wey shaydaanka shaqadiisay ka midta shaydaanka shaqadiisuna waa xaaraan shaydaanka in la adeecana waa layska nahiyey lama ogolaanoo lama fasixin shaydaan in la addeeco sidaas darteeda waa xaaraan mana bannaana shaydaanka in la addeeca ma bannaana waa arrin xaaraan rawaahu axmed ayaa wariyey bisanadin jayid sanad oo jayid ah ayuu ku wariyey imaamu axmed waa abu daawuudda abu daawuudna waa wariyey abu daawuudna waa wariyey xaafidu dahabi wuu saxiix yeelay xaakim wuu saxiix yeelay xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu ku yidhi isnaadu xasan sanadkiisu waa xasan saasuu ku yidhi xaakim wuu saxiix yeelay xaafidu dahabina wuu ku waafaqay xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu yidhi isnaadu xasan ka waa xadiid haabid ahoo sugan wuxuuna tusayaa in sixirka in sixir kale lagu furaa shaqo shaydaan ay tahay wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi su waa la weydiiyey axmedu imaam axmedaa la weydiiyey imaam axmed wuxuu ka mid yahay min shuyuuqi abi daawuud abu ka mid yahay imaam axmed su axmedu imaam axmedaa la weydiiyey canhaa sixir furka fa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud yakrahu waa nabcaysan jiray haadaa sixirfurka kullahu dhammaantiis cabdulaahi bni mascuud wuu nabcaa sixirfur dhammaantiis macnaha midka camalu shaydaanka u ka hadlaa ee qofka in qur-aan lagu akriyo ma nabcayn qof nacebo muslimuna ma jiro ah, wuu nabcaa marka imaam axmed aad uu afarka ugu dadaali jiray xadiidka hadduu xasuustana xadiidkuu ku jawaabi jiray hadduusan markaas xadiidka u soo xaadirinna aahaarta saxaabada iyo aqwaashoodu ku jawaabaya marka sixir furka oo sixir kale lagu furayo waa camal shaydaan cabdullahi mascuudna dhammaan waa nidca wa fi lbukhaari bukhaari waxaa ku sugan afarun afar marwiyun laga wariyay can qataada qataada ibnu dicaama asaduusi albasri waa taabici marka laakiin waxaad moodaa maadaama uu yidhi can qataada ka wariyey inuu yahay musnad oo uu sanadkii sheegay mawsuul uu yahay sanadka laakiin maahana waa mucalaq isagoo mucalaq ah ayuu bukhaari wariyey isagoo mucalaq ah ayuu wariyey laakiin majzuum ah oo uu jasmiyey bukhaarina mucalaqaadka uu jasmiga ku wariyo waa saxiix ay yidhahdaan culummadu afarkaana waa sidaasoo waa saxiix oo ibnu abi shayba ayaa wasliyey ibnu jariir dabarina tahdiiru aahaarka ayuu ku wasliyey xaafid ibnu xajar taqliiqu tacliiqa wuxuu yidhi isnaadkiisu waa saxiix marka waa saxiix isnaadkiisu wa fi lbukhaariyi waxaa ku sugan afarun afarkoo marwiyin laga wariyey can qataada qultu waxaan idhi uu yidhi qataada libni lmusayib saciid ibnu lmusayibaan waxaan ku idhi rajulu nin rajulkoo bihi rajulka tibun sixir uu ku sugan yahay didbigu waa sixir asmaada oo aldaaga u ka mid yahay qofka la dawaynaa didbiyaa laleeyahay kan sixirka qabana didbi waa tafaaul waa tafaaul inuu haystaa ilaahay laga rajaynaa wey qofka la qaniinay carabtu waxay idhahdaan saliim mid nabad qaba kan la sixrayna waxay marka waa tafaaul marka saciid ibnu musayib aan weydiiyey waxaan rajulu nin rajulko bihi rajulka dibun sixir uu ku sugan yahay ow amase yu'akhadu laga celinaa can imra'ati xaaskiisi xaaskiisii uma galmoo karo waa laga sixray uma galmoo karo waa laga celiyo waa laga qabtay ow yuakhadu yu'akhadu waa laga qabanaa can imra'ati xaaskiisa ay yuxallu canhu ma laga furaa oo yunasharu ma laga furi karaa qaala wuxuu yidhi laa baasa dhib ma leh bihi sixir in la furo inamaa wax kale maahan yuriiduuna waxay doonayaan dadka furayaa bihi sixir furkaas alislaaxa inay wahagaajiyaan qofkan dhibaataysanay u gargaarayaan ay doonayaan inay hagaajiyaan fa amaa maa shayga yanfacu wax taraya falam yunha canhu lama reebin waxa la diiday maahan waxaa dadka anfaca ee waxa la diiday waa waxa dadka dhibaa intaa waa dhammaaday hadalkii saciid ibnu musayib wa ruwiya laga wariyay can ilxasan xasan ilbasri annahu xasan qaala inuu yidhi laa yakullu ma furo asixra sixirka ilaa saaxirun sixroole unbaa fura qof sixirka furaale oo meel u fadhiyo aragto waa sixroole kale macnaheedu waa maxay macnaha qofka sixir sixir ku furaayo wey midka sixroolaha qof sixirkan furaa leh waxa uu ku furaana uu yahay sixir kale waa saaxir asagu waa saaxir kale ummada gabalna waxayba ka dhigeen macnaa waxay yidhahdeen laa yaxulu mama furi kara mana awoodo asixra sixirka ilaa saaxiru sixroolo kale maahane laakiin saas waxaa ka fiican in la yidhaahdo laa yaxulu ma furo sixir kuma furo asixra sixirka ilaa saaxiru sixroolo kale maahane qaala bnu lqayim marka fiiri hadalka saciid ibnu musayib oo uu leeyahay dhib ma leh waxay doonayaan kuwa sixirka furaya inay wax hagaajiyaan waxa dadka anfacayana lama diidin macnaheeda waxaa kuu sheegaya calaamatu ibnuqayim fiiri qaala bnu lqayim calaamatu ibnuqayim wuxuu yidhi calaamatu ibnuqayim wuxuu yidhi annushratu nushradu xallu sixri waa sixirka in la furo canilmasxuuri qofkii la sixrayaa laga fura annushratu nushradu xallu sixri waa sixirka in la furo canilmasxuuri qofkii la sixrayaa laga furaa wahiya sixir furkuna nawcaani waa laba nuuc axaduhumaa midkood xallun waa furid bisixrin sixir lagu waa in sixirkan lagu furo sixir asagoo kala wa huwa midkaasu alladii waa midka min camali shaydaani shaqada shaydaan waa midkii nabigu sheegay waa shaqo shaydaan kaas waa midkii nabigu sheegay waa shaqo shaydaan kaas wa calayhi kaasaa yuxmalu lagu cambaaraa qowlulxasani qowlka xasan oo xasan uu yidhi laa yaxullu sixra ilaa saaxiru sixir ma furo ilaa qof isaguba sixoolaa maahane saasuu waa qofka sixir kale ku furayo sidaanuun u furaa fayataqarabu waa aabudaa annaashiru sixirka midka furaa iyo walmuntashiru midka sixirka in laga furo dalbana ilaa shaydaani shaydaankay ku caabudayaan bimaa shay yuxibu uu jecel yahay sixir qofka sixir ku furaa wax kale ma sameeyo shaydaanku aabudaa shaydaanku aabudaa waxbuu u qaraa yabaruu samaynaa fooquu u shidaa sheehuu u karinaa waxbuu u samaynaa haydaanka haydaanku caabuda taqarubuu u samaynaa cibaaduu u samaynaa midkan dee sicirka laga furana cibaadadaasu amra le samee ah, wandaylan keen ah, jelmad shaaha soo kari faryarey keen waxa weeyaan kanas cibaadu amra inuu shaydaan caabudo amra shaydaan inuu caabudo uu amra asna shaydaanku caabudaan labadooda markay shaydaanka caabudeen fa yubdilu waa burinaa shaydaankii camalahu shaqadiisii horay uu u qabtay ilaa markii horeba shaqada waxaa qabto qofkan sixirka lagu salliday shaydaanu ah marka hore wax sixrayaa shaydaanu caabudaa markaasuu shaydaanku shaqo u qabtaa oo qofkan dhibaato ugu sallidaa markaan dambe midka furayaana shaydaanu caabudaa markaasaa shaydaanku shaqadiisii horuu burina Ah. shaydaanka shaqadiisii hore oo ahayd sixirka uu burida marka kan horeo wax sixraana waa shaydaanku caabudaa kan damboo furayaana shaydaanku caabuda weliba midka furaya kan uu ka furayana shaydaanka inuu caabudo amra laakiin shaydaan caabud dhihi maahe si kal usoo mara xaq iyo baatil haduu raba iskugu qasaa u leeya afartan iyo kow yaasiinna waa la rabaa hadda wan daylana waa la rabaa wanka shaydaana loo qala qofkuna mar hadduu shaydaan caabudo ilaahi weyna maba caabudinba illa waa kaafir mushrige ah, kun goor hadduu quraan akriyo waxba u tarima qofka gaalka marka waxbuu isugu qasa waxbuu isugu qasa marka fa yubilu shaydaankiyaa burina camalo camalkiisa can ilmasxuuri qofkii la sixray ayuu ka burina kaasu markaa waa sixir furka oo gaalnimada oo xaaraanta oo shirkiga waani nuuca labaad annushratu waa sixir furid biruqyati tuf ayaa lagu sixir furaa oo qur-aanaa lagu tufaa dadkii watacawudaati magangalyaal oo ilaahay la magangelaa wadacawaati baryayaal ilaahayaa la baryaa lamarabannaas adab ilba's washfi anta shaafiya laa shifaa ilaa shifaauka shifaan laa yuqaadiru saqma ilaahaa la barya waladwiyati dawooyina la samaynaa dawooyinka waxbuu ka sheega sharxa waxbuu idinkaga sheega wuxuu leeyahay ibnu abi xaakim iyo abushaykh waxay ka wariyeen can layt ibnu abi sulaym wuxuu leeyahay waxay soo gaadhay aayadahan sixirka inay dawo u yihiin ilaahay idankiisa haddii inta weel lagu akriyo biyo ku jiraan lagu shubo qofka la sixray madaxiisa aayadda suuratu yuunus ku jirta falamaa alqow qaala muusa ma jitum bihi sixr in allaha sayubdiluh in allaha laa yuslixu camala almufsidiin wayuxiqu llahu alxaqa bikalimaati walow kariha almujrimuun aayadda sideean iyo kooaad ee suuratu yunus iyo aayadda sideean iyo labaad iyo aayadda boqol toban iyo sideeda suuratu acraaf fa waqaca alxaqu wabaala maa kanuu yacmaluuna ilaa afar aayadooda laga akrinaa taas acraaf ilaa suuratu daha aayadda lixdan iyo sagaalaad inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu saaxiru xaytu abtaa intaas haddii la akriyo ee weygiya ku jiraan lagu akriyo madaxa looga shuba kii la sixray insha allahu ilaah idankiisuu ku raysana saasuu yidhi ibnu baaalna wuxuu yidhi kitaabkii wahb ibnu murabi wahb ibnu murabi waa taabici waxaa ku sugnaa qofka waa inuu toddoba caleen ah oo geedka gobtaaho qoyan soo qabsada geedkan gobtaaha toddoba caleenoo qoyanaad ka soo qabana markaas ayaa la tumaa laba dhagax iyo wax wax lagu tumaa lagu tumaa waa la burburina marka la burburiyo biyaa lagu shubaa markaasu aayatulkursi waa lagu akri walqawaaqil walqawaaqil qawaaqilna waa lagu akrina awaaqil waa suuradaha qul ka bilowda qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allaahu axad qul acuudu birabbi lfalaq qul acuudu birabbi nnaas afartaas waa lagu akrina waa lagu akrina aayadihii aan soo sheegnay la tukadana lagu akrina marka lagu akriyo uma yaxsu minhu alaaa xasawaat saddex goor uu caba saddex goor uu caba uma yaqtasilu bihi inta soo harta waa ku qubaysana yadhabu canhu waxaa ka tegaya kullu maadi wax alla wixii dhib ku sugnaa wa huwa camalkaanu jayidun wuxuu aad ugu sii fiican yahay lirajuli ninka idaa qubisa can ahlihi hadduu xaaskiisii u galmoo waayo laga sixro taas aada ugu fiicanta aad ayay ugu fiicanta hadalkan waxaa naqdiyey waxaa naqdiyey maxamed xaamid fiqhi ayaa naqdiyey meeshaanu tacliiqa ku sheegi jirin faxulmakidyado dhan waa badanaa ku yaala tacliiqa wuxuu maxamed xamid ulfiqhi milu haadaa arrinkan oo kale u sixir mar haddii la furaa arrinkaan oo kale laa yucmalu fiihi bira'yi layt ibn abi sulaym layt ibnu sulaym ra'yigiisa laguma shaqeeyo ha layt ibnu abi sulaym aan ka soo naqlinay moogta ma lagu shaqeeyo laguma camal faluy walaa bira'yi ibn lqayim ra'yi ibnu lqayimna laguma shaqeeyo walaa ayrimaa ayrkood ra'yigoodana ma lagu shaqeeyo wainamaa yucmaru bisunati aabita sunada aabitada ah aa lagu camal falaa can rasuulilaahi ka sugnaatay sal اlahu calayh wasalam walam yeji mana ka imaan canhu rasuulka xaggiisa shayun hal shay xataa kama imaan shaygoo mimaa kii ka mida yaquulu uu leeyahay ibnu abi sulaym walabnu lqayr waxay sheegayeen midna lagama hayo walamaa shayna nabiga lagama hayo yunqalu laga soo rara can wahb ibni munabi alىa sunati sraailiyiin waa israa'iiliyiinta qisaskii uu ka soo naqliyey wahbi ibn munabi laa calىa hadyi khayr اmursaliin khayrmursaliin nabi muxamed ah hadyigiisii ka mid ma ahan gobanta la tumaa lagu akrina qur-aan kaasaa lagu baabina wa min baabi haada tasaahul fududaysigaas iyo gobtumidaas iyo waxaas fudaydka arrinta la fudaynaa dakhalat ilbidcatu waa meesha bidcadu dadka ka soo gashay uma shirku akbaru kadibna gaalnimada weynu ka timid wa cala almumin qofka muminka waxaa ku waajib ah annaasixi linafsihi ee naftiisa u qayr miirahu u dadaalaa an yacuda inuu kula dhego ku qaniino binawaajidi gowsaha dambe calaa hadyi rasuulilah rasuulka ilahi hadyigii sala allahu calayh wasalam waalkhulafaa'i raashidiina radia allahu canhum wayatajannaba wa inuu ka dheeraado almuxdathaat waxyaalahan gadaal looga soo daray diinka wain kaanad haba ka sugnaato canman yakuunu qofku ahaana fakulu axadin qof kastaba ibnulqayim layt min abi sulaym waxa wey wahb ibnu murabih iyo qayrkoodba yuukhadu waa la qaadana min qowli hadalkiisa wax ka mid a wayuraddu calayh waa la ridina ilaa rasuul allah rasuulka alla laga arka qofaan waxba lagu ridin karin ee wax walba laga qaato intaasuu yidhi caalim sunniyo aad sunnada u yaqaanu ahaa naqdiyey asagana ibnu baas islamanin kaga dambeeya wayni kugu xiga wuxuu yidhi qowluhu hadalka uu yihi maxamed alxaamid alfiqi gob la tumayo biyo lagu akriyo qur-aan lagu akriyay korka layskaga shubaa dhibay leeda qowluu yidhi milu hadaa laa yuxmalu fii bira'yi layt ibn abi sulaym walaa bira'yi nuqayb aqulu waxaan lay ictiraadu sheekh xaamid sheekh xaamid ictiraadka uu mucaaraday calaa maa dakarahu shaarixu shaarixu waxa uu sheegay can ibn abi sulaym uu ka sheegay iyo wawaad ibnu munabih iyo wabni اlqayim laysa fii maxalih meeshiisi maahayn hadalkan waa fiican lakin meeshiisii kuma dhicin meelo kalea lagu ridiya bidcooyinka kale waaas lagu ridiya meeshaanoo kale ma laha meesheedii maaha bal huwa qaladun waa qalad cad warkaan oo ah maxamed alxaamid fikri waa iska qalad ba min ashay qaladkaasoo min asheekh xaamid ka yimid sheeka oo sheekh xaamid ah fiiri culummadu way isridiyaan saasayna isku ridiyaan labadooda laba caalim oo laba sunniya weeyaan soo ma jeedeen baadilo weeye diinna wax kama yaqan dhihi maa ee wuxuu leeya sheeka maslada waa ku gef intaasu leey sii ah, marka taas waxay kutusaydaa qofka naasixa oo diinka u gargaara iyo qofka naftiisa u gargaara qofka doonaya naftiisa inuu u gargaaro dadka kalena daaqada ka saaro caalim kasta wuxuu leeyahay jaahil weeye shaydaana waxna ma oga masaladuna waa saar laakiin qofka naasixa ah ee diinka iyo dadka mu'miniinta u gargaara caalimka isagoon meel uga dhic masalada xaqeeda bayaanina iiri marka sheekh xaamid masaladan waa ku gafayuu leeyahy maxaa yeelay fiirihi marka masalada meesha cilada meesha lagu kala baxaa fiiri abwaabtu waa labo baab اlcibaadaat iyo baab اlmucaamalaat baab اlcibaadaat waa tawqiifi nas ay ku xidhanta laakiin baab اlmucaamalaat nas kuma xirnay waxaa nasku diidina la iska ilaaliya marka baabkan waxdawayntu ma ahan cibaadaad maxdiya maaha waa mucaamalaad waa min baabi dibi watadaawi isku baabba maaha baabka la yidhaha waxna laguma daro waxna lagama jaro waa baabka cibaadada baabkuna waa baab tadaawika maaha baab cibaadaat tawqiifi maxdiya maaha markaasuu yidhi sheeka lianna tadaawiya isdawaynta bilqur'aani laisku daweeyo alkariimi iyo wa sitri gobta iyo wanax wixii la mida oo min aladwiyati adwiyada ah, ah almubaaxati laysa min baabi lbidac maba ka mid ahaan baabka bidacdaada bal huwa min baabi tadaawi waa baabka isdawaynta waqad qaala nabiyu nabigaana yidhi sal اllahu calayh wasalam cibaad allah addoommada ilaahay ow tadaawow isdaweeya walaa tadaawow ha isku dawaynina bixaraamin addoommada ilaahay ow isdaweeya xaaraamna yaa laysku dawayn marka dhiig aan cabsiinaa qof ma dhihi karti neefaa la qalay dhiigaan cabsiinaya waa kaas waa xaaraam isaga aayad qur-aana xarimtay taasay waxaan la ogolayn ee waxa weeye yaa diiday god god aayaddaa xarimtay ma jirto aayad xarimta ma garatay marka isdawaynta marka ha isku dawaynina xaaraan wa abata waxaa ku sugnaaday fii sunan abi daawuud fii kitaabi ibi ana nabiya sal اlahu alay wasalam qara waa ku akriyey fii maain biyo fii inaain weel dhexdiis ku sugan wasaba waana ku shubay calalmariidi qof jiranuuna ku shubay taasuna waa wa bi haada kaasaa yuclamu lagu ogaanaa ana tadaawiya in laysku daweeye bisidri iyo wabilqiraa'ati filmaai biyo wax lagu aqiyo iyo wasabaw in lagu shubo calalmarda dadka jiran laysa fiihi maxduurun wax laga digtoonaaday wax laga cabsada kuma jiraan min jihati sharci xagga sharciga idaa kaanat alqiraa'atu mar hadday waxa la akrinaa saliimatan ay tahay oonbalaayo iyo sixir iyo asmaa shaydaan lagu akriyo ee qur-aan iyo asmaa ilahi iyo sifaat ilahi lagu akriyo wa kaana dawaau dawaduna mubaaxan uu yahay wallahu waliyu tawfiiq ibnu baas wey ah, ibnu baasaana oqoon badan xagga sunnada iyo xagga caqiidada labadaba labadooda ah, yaba laba caalim ah laba ahlu sunana marka sidaas waa laisku dawey kara wax dhibana male wey fiihi fi lbaabi baabka wuxuu yidhi e, waxaan ku jirnay masaladii oo e, sixirfurka kala qaadkeeda banaanaa wuxuu yidhi waaniyatu midda labayda annushratu waa sixirfur biruqyati tuf lagu sixir furo iyo watacawudaati magangalyaal iyo watacawaati baryooyin ilaahay la baryo asal اllah alcaiima rab alcarshi اlcaiim an yashfiyaka acuudu bicizat اllahi waqudrati min shari ma ajidu wauxaadiru taas in lagu sugo ilaa nabi maxamed ba sal اllahu calayh wasalam nin yahuudaa sixray nin yahuud ah oo labiid ibnu acsam la dhihi jiraa sixray ninkaasaa sixray ilaahay raxmadiisa laakiin nabiga caqligiisu ma tegin waxbuu u malayna inuu sameeyey isagoon samayn intaasuu ku ta'iiri ilaahay weyna wuxuu ku soo dejiyey qul axuudu birabbi lfalaq iyo qul axuudu birabi nnaas labadiiu akhrista nabigu sal la ala ayagu isku akri malku jibriilna waa ku akri waana haysta nabigu sal allahu alay waana haysta marka in wax laysku akriyo oo wax layska akrina wax saxa ay yihiin waa sax iyo waladwiyati dawooyin almubaaxati banaan fehaadaa noocaasu jaa-isu waa banaanya fiihi baabka mas'alataane laba mas'ala ku sugan alula midda ugu horayda annahyu waa in layska reebo caninushrati sixir furka oo sixir lagu fura waa sixir furka sixirka lagu fura ahaaniyatu masalada labaydaana alfarqu waa in la kala saaro bayna almanhiyi canhu shayga layska reebay iyo walmurakhasi fiihi shayga laysku ruqseeyey sixiraa la fura haddii la yidhi shayga la reebay iyo shayga la ruqseeyey waa in la kala garto ah, ayaa lagu kala farqiyey yuziilu suulina cal ishkaal ishkaala ishkaalka wax suulinaya lagu kala saaray oo ah haddii sixirka lagu furo sixir kale waa xaaraam haddii sixirka lagu furo qur-aan iyo adkaar iyona waa xaq wax muslima oo diidayna ma jiraan culammada muslimiinta ka mida ah. in qur-aan lagu akriyo qof sixir qaba baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayntiisa u baab yahay jaa yimid fi tatayuri waxbaasaysiga wax baasaysiga iyo wa qowlullah ilaahay qowlkiisa tacaala waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi alaa daraaruga inamaa wax kale maaha daa'iruhum baaskoodu cindallaahi alle agtiisuu ahaaday walaakina agaran badankoodu laa yaclamuuna wax ma oga baabu maa haadaa midkaanu baabu bayaani maa shay caddayn la caddaynayuu baab yahay jaaa yimid fi tadayuri wax baasaysiga baabkan gaaladu waxyaalay baasaysa jireen tadayurka min adayr shimbira laga keenay maxaa yeelay waxaa u badnaa waxay gaaladu baasaysa jirtay shimbiraha qofku hadduu dan leeyahay shimbiru aada geed saaran sida gallayrka ama gariirka kale day iyadu haadi diiddo isagaa haadina cayrina dhankay u duushuu fiirina haddii dhanka midigta ay aado wuxuu leeyahay guul wey waa lagu guulaysana hadday dhanka bidixda aado wuxuu leeya waa shar waana musiibo qaabkaasaa ka mid ahaa haddana waxaa loola jeedaa shimbir kaliya maahane wax alla wixii la sharaysto ama la qayraysto oo aan sharcigu shar iyo qayr ku sheegin waa isku mid dhammaan wax alla wixii la sharaysto dadka gabal shimbirahaasay sharaystaan qaar guumayskay sharaystaan sida gaaladii hore gaaladii horeeto waxay dhihi jireen gurigaaga haddii guumays uu soo kor koro shimbir oo waxa wan habeenkii dhawaaqda ah, habeenkii hadday gurigaa korkiisa soo qabto oo ay ka dhawaaqdo adiga gurigana ha ku tegaayo meeshaas geeriya soo socota ama qof qaraabadaada ka midaa ah tegaya ajal dhawaaday sheegaysa dhaqangaalaad wey ma banaan qaar waxay sharaystaan waxyaalaha gabal la arko waxyaalaha gabal la maqlo waxyaalaha gabal la og yahay waxyaalo kala duwan arbirahay haraystaan bisha saarko kale dadaa haraysta bisha shawaal ama sibataaloo kale gabalaa haraysta oo yidha gabdhaha lama guri geeyo oo lama guursado safarka gabalaa haraysta o geela lama muquuniyo sanadyaalka gabalaa haraysta gabalna waa qayraystaan arbaca dadaa haraysta oo arbacada aan guurinba qaala haraysta weliba arbaca biludambaysta kuma sii jirto Ah. arbaca bildambays waxaa loola jeedaa bisha arbacada ugu dambayda ah. arbaca weey bishii waa sii dhammaana arbacada kala gaari me arbacadaana ugu dambayda somaan bishaan arbaca bildamaystaas weliba aaday taas u buunbuuniyaan kutubahaaba dhigay ay yihahdeen ah, kutuba dhigay ahda waa kutubahe kitaab badane maxaa dhacay waxay yidhaahdeen reer caad waa midii la halaagay fii yawmi naxsin mustamir waa midii ilaahay idiya yidhahdeen cadaabku wuxuu ku bilowda yidhahdeen arbaca bil u dambayda ah, sabca layaalin wa amaaniyata ayaam toddoba habeen iyo sideed maalmooduu ku socday laakiin wuxuu ku bilowda yidh arbaca bilu dambaysa marka culammadu waxay yidhahdeen koo inuu ku bilowday arbaca bilu dambaysa daliilkeen waa qodobka koobaad male daliil waa qisas tan labaad hadday sugnaato fardan wa taqdiiran reer caad oo gaalo ilaah iyo rasuul ku kufriday ah maalintii la halaagay nebi huud iyo mu'miniintana la badbaadiyey ma maalin farxadeeda mase waa maalin musiibo di maanta musiibo ilaahay maraykan ku rida iyo ingiriis oo kale maalan oo la yidhaahdo ilaahay dhabarku ka kala gooyey ingiriis iyo maraykan iyo faransiiska iyo gaal idaylkiis daadkaa qaaday maalintaasu muumin murugadiis miya ma maalin murugay noota subxaan allah waa maalin farxadeed soomaa marka maalintii reer caad la halaagay oo ilaah baaba'shay maalintaasu nebi huud iyo muminiintii ma farxaday u eht waxay u ahayd murugu adiga ma gaalaha tahay kaad u sharaysee maalintaasu yay u tahay maalin baasle gaaladay u tahay marka arbacadilu dambaysi in la sharaysto gaalaa sharaysan karta hadday cidu sharaysaydo in la sharaystaa saxba maaha horta laakiin hadday cidu sharaysaydo caqligu wuxuu keenaa gaalada ilaahay halaagay in gaala sharaysado laakiin qof muslima inuu sharaysto waa nasiib dab calaa kulli xaal arbaca binu dambays wax shara iyo wax kayra midna maleh oo gaara shar gaarana male kayr gaarana male arbacadu waa saas sanadka laftigiisu waa sidaa sanada arbaca ku fadhiisataa laleeyahy sanada beerihii iyo xoolihii iyo sanada gobol waa la qayraysana waxaa laleeyahy sana sabdi saboolilmihiisa ma korsan waayo waa sana sabdi barwaaqo waa baail waa ayadoo la fikir waa tadayur wax qayroo gaara male sabdigu ah, wax qayrahoo gaara mala marka waxaasoo dhan waa abaadil qaara waxay sharaysanayaan waxa weyaan ooda xoolaha maarka la saaro marka laga qaado xagga la dhigo mishiiqayba ka sheegeen mishiiq weyn oodii xoolihii saar markuu ka qaaday ay gadacad u dhacday oodii markaasuu ciid ku rog hadda waa shiiqii dhama markaasna war waa maxay shiiq markaasu hooyadaya sida yeeli jirtay kumala waa shiiqii dhama diinka laga qaada ah macnaha shar iyo balaaya sheegay wey oo dan qaas inta dada sharisan waa tadayub ah, qaarna waxay shariistaan maqribkii haddii qof u yimaado ah, waliba dadka gabal ka mida maqribkii oo kale salaada markay qoraxda soo dhacayo hadii qof sooga waa u shariisana axudu billahi mi war wax akrista wa uu leeyaho waa isla hadla waa tadayub waxaasoo dhan iyo wax ka badan hadde wax la tiri kara maa qaaraan sabdiga ah, dadka gabal sancayn ole sabdi weeye rag lama sancayn qaar axadda miya ma war wax la koobi kara maaha waa quraaf qaaran axadda guuri ah. waxaasoo dhan iyo wax ka fara badan intaas kaliya maahane kulligood waa quraafo tadayuraa la yidhaha baasaysi ah, tadayuraa la yidhaahdaa baasaysi waxaan sharcigu khayr ku sheegin inaad khayraysataa waa lamid bal culamadu waxay yidhaahdeen sidaa sharaxa uu inii dhigaya qowl mufiidka sheekh maxamed saal cusaymiin safarka gabalaa waxay sameeyeen maadaama gaaladu baysaysan jiray waxay dhahan anagu safaru khayr aan leenahay bishii kayrka badneed waa baail kale waa bid khayr gaara male safarku waxay la mid tahay bilihii kale bilihii kareeyey kuwii ka dambeeyey ay la mid tahay marka safarkhayr waa bidca bidca laga hor keenay inaad tira safarkhayraan leedahay marka khayr gaaroon sharcigu ku sheegina lama ogola shar gaaroon sharcigu ku sheegina lama ogola intaas baabu ma haagaa midkaanu baabu bayaani maa shay cadayntiisu u baab yahay jaa'a yimid fi tadayuri baasaysiga iyo wa qowlullah ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaa uu yidhi alaa baraanuga innamaa daa'iruhum baaskooda iyo dhibaatada ku dhacday cindallaahi alla agtiisa ayay ka ahaatay walaakina agarum badankoodu laa yaclamuuna ma oga aayaddu waxay ka hadlayday gaaladii fircoon iyo qoomkiisii ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faidaa jaacathum lxasanatu qaaluu lanaa haadihi fircoon iyo qoomkiisii haddii wanaag ay helaan barwaaqo roob risqi waasaca caafimaad waxay idhahdaan arrintan annaga ehel u ah inala siiyaan ehel una faidaa jaacathum xasanatu qaaluu lanaa haadihi ilaa wuxuuri wain tusibum sayi'atun hadday dhibaata ku dhacdo abaar colaad cudur faqri yadayaruu bimuusa waman macahu nabi muuse iyo dadka rumeeyay baasaysaan ayl balaayo noogama horrey ah, balaayo noogama horrey ah, abaarta iyo alaabta waagii fiqaan la caabudi jiray oo ummaddu isku xirreed oo la midaysmaa roobkaa da-ayey nabadgelyaa la haystay barwaaqaa la haystay mar alle markay yidhahdeen allah la caabudo keligiis dhibka yimid waa ujeedaan ah, balaayo iyo baasay la Ah, yadayaru bimuusa waman ah, macag abaarta iyo daladoodan xagg inay ka socotaa yidhahd saas yidhahda markaasa ilah wuxuu yidhi subxaana alaa baraaruga inamaa daa'iruhum baaskooda cindallahi alagtiisu ka ahaado war abaarta colaadda cudurka waxa keenay waa rabbi muuse ma keenin muminiinta muuse raacina ma keenin sababna uma ah sababna uma ah walaakina aktar badankoodu laa yaclamu ma oga waa jaahiliin wajaahideen iyo wa qowl ilaahi qowlkiisa ilaah uu yidhi subxaana qaaluu waxay yidhaahdeen daa'irukum macakum aayaddaanana waxay ka hadlaysay rusushii loo diray qoomka ee u tageen waa yaasiine suuratulyaasiin weeye marka qoomkii ay rusushii u tageen oo ay la hadleen dadkii naasixiinta ahaa ay waxay yidhahdeen innaa tadayarnaa bikum annagu waaba idin baasaysan waaba idin haraysan horta annagu waa idin haraysana haran idin arag ah. colaada iyo cudur iyo balaayo iyo abaar waxayna noqonayin markaa timaadeen ilaahay keligiis halla caabudo markaa tidhahdeena bala ugu horreeyey ummadaas waa barwaaqaysneen marka annagu waa idin baasaysan haddaadnaa naga tegina dhagaxa nafta kaga jaraynayo ah, balaayo noogama kiin horreyn ah. inaa tadayarnaa bikum lain lam tantahu lanarjumanakum haddaadnaa naga joogin waxaas aad la soo taagintiin ummaddaas caaday laheed dhaqanay laheed waa ku socotay waa ku barwaaqaysneen haddaadnaa nagala tegin waxa aad wadaan oo ah alla keliya hala caabudo dhagax aynu ku dilayna saasuu ku yidhahda dhagax aan nafta aynu kaga jarayna beled iyo baasnoomanka ina horreyna marka waxay yidhahdeen rusushi rusushaas culimmadu waa isku khilaafsan yihiin inay nabiyaal ahaayeen iyo dad naasixiina oo culummo inay ahaayeen oo rusul ka socda qaaluu waxay yidhaahdeen rusushii daa'irukum baaskiinu macakum idinka la jirkiinu ahaa baasku annaga xaggayga kama imaan idinka xaggiinu ka yii fiirihi aayaddii horeeta maxaa la soo yidhi baasku ilahay agtiisuu ka ahaa haddeerna maxaa la yidhi baasku idinka gaaladahu idinla jira labada ayado waan iswaafaqsan yihi maxay tahay baaska idinku dhacaya abaarta colaadda cudurka sharta kufriga shirkiga macaasida khilaafka aad khilaafteen dadka naasixiinta ee daacada ilaahay idin amraya khilaafkaasa cuquubadu ka timi wamaa asaabaka min musiibatin fa kasabat aydiikum wey ah, wax alla waxa idinku dhaca wax aad ku shaqaysateena keenay dahara alfasaadu fi lbari wاlbaxri bimaa kasabat aydi nnaas marka macau man waa saas macakum waa saas gacmihiina dunuub aad ku shaqaysateen oo ah khilaafka aad khilaafteen naasixiinta oo idin naseexaynaya khilaafkaasa cuquubadu idinkaga timi uuubadu ah, halkaas idinkaga timi cuquubadu halkaas idinkaga timi marka waa iswaafaqsan yihin allaa qadaray sababna maxaa u ah dunuubtiin ah, hadda waa saas dadka waxaan qubuuriyiinta nuucaas u hadlan ka war maxaa iswar isku mid ka dhigay maqobankaasa is arkeen maya isku macalin wey macalinkii fircoon iyo qoomkiisa wax u sheegayey iyo macalinkii asxaabulqarya wax u sheegayey iyo macalinka qubliinta wax u sheegaya hal macalin ah, ardada isku macalin wax ka bartan isku sii wax u akriya ma garan hadda qubliinta joogaa kelmadaas laftirkeeda ku hadlan idaacaday ka yidhahdaan iska daayo oo yidhaahdaan waagii qubuuraha la aadi jiray oo biyooley loo raran jiray oo sheekh nuur loo raran jiray oo sheqooyahay loo raran jiray qayrka iyo roobka iyo nabadgelyada iyo barwaaqada maalinkay wahaabiye timid wahaabiye waay leeyiin waa qofka ilah keliya hala cabo rabbi tuuga qubura iska daaya qofkaasay wahaabi leeyiin war wahaabi aniga layma yiri wahaabi layma yihaahe muslimaan ahayo ilahay keliya cabad maya wahaabiya lagu leey marba horta warkaagu ma yih alla keliyaa la tuug awliyada inaan la tuugin ma tahay midaan ku idhi oo yidhi wahaabiaad noqoto soomaalkaasaan maya ma noqon weligay ma noqon wahaabi ah, markaasu annaga wixii na khilaafo wahaabian u naqaana anugu anaa kuu sheegay wahaabinimadu shardi maan adugu inaad sheegata inaad tahayna shardi maa wahaabinimadu waa magacan annagu la baxnay u leey qofkaasna khilaafa aan magaca isku dhejinaa u leey hade waa iftiraac qofki wuxuusan ahayn oo uusan sheegayn haddaad ku dhejiro sow iftiraa maa waa been abuur soo maa marka waa noocaas marka waa isku macallin hmm, waa isku macallin sidii u sheegaya maanta marka waxaad tidhahdaan baaska idinka agtiinu ka yimi laakiin markaa saas aan nidhi waxay keeneen su kale waxay yidhaahdeen wedinkana leh abaarta iyo colaadda iyo cudurka iyo cudurrada aan la oqoon shirkiga aad wadaana awliya caabudidaahu ka yimid wedinkana lehe haddaan warkiina qabanno awliya tuugiddu inay shirki tahay aan ka soo qaadno intaadnaan idinku dhihin alla kaliya hala tuugo ka hor noogu dhici wey ila markaas awliyada waa jirnay saas u doodeen kahor waxay yidhahdeen intaan la dhihin war awliyada yaan la tuugin sidaasa awliyada u tuugi jir awliyada saasaa loo tuugi jir qabuuraha loo dawaafayo xoolaha saasaa loogu qalay nadarka saasaa looga gaday saasa xarku ugu xirnaayeen waana lagu liibaansanaa ee markaad idinku timaadeen aa keenay haddaadna idinku dhiblowyaan ahayn laakiin jawaabtu waa iska cadda sideedaba qoom ilaahay ma halaago ilaa loo digo soo maa ah, mabal halaagaba qofkan markaan horeeto xumaantii ha sameeyo laakiin jahligaas ilahay inuu ciqaabka uga celiyaa dhacda laakiin markaad xumaantii adoo ku jira xaqi laguu caddeeyo ciqaabki aad mudanayto ah, taasaa keentay ah qofkan waxa dhacda isagoo shirkigii khuraafadii balaayadii wata haddaan cidna u sheegin inaan cadaab ku soo degin halolama tegi ah. wamaa ahlagnaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruuna marka magaalo maba la halaagaba ilaa dad u digaan la helo ah, maba la halaagaba ah, ilaa loo digo marka hore loo diga oo xaqa la caddeeya marka caddaynta ciqaaba ka sabab ma la diido saas weeyaan can abi hurayrata radia allahu canh anna rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laa cadwaa walaa diyara laa cadwaa cudur laysku gudbiyaa ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro walaa haamata guumaysna ma jiro walaa safara bil safaroo dhib wadatana ma jirto akrajaahu bukhaari muslim xadiiska soo saare zaada muslim wuxuu ku siyaadiyey walaa nawa birir roob keenaana ma jiro walaa guura shayaadiin jidka taaganoo habeenkii dadka lumidaana ma jirto walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday can anas qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam laa cadwa cudur laysku gudbiyaa ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibunii waxay cajagelinayaa alfa'lu saadaasha wanaagsan qaaluu waxay idhahdeen wamalfa'lu saadaasha wanaagsan maxay tahay qaala nabigu uhi alkelimatu daybu waa kelimada wanaagsan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi qaala wuxuu uhi laa cadwa cudur isku gudbid ma jirto xadiidkan nabi moxamed sal اllahu alay wasalam ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen nabigu wuxuu leeya cudurku layskuma gudbiyo cudur gudba ma jiro oo dadka u gudba ama faafa ma jiro waa been cuduraa faafa xadiidka kaleto anasna bukhaariyo muslima wariyo waa lamid sidoo kaleu sheega waxaa jirana axaadiis nabi maxamed sal اllahu calayh uu leeyahay laa yuridu mumridun calaa musixin nin geel caafimaad qaba haystaa yuusan ku soo darin mid geel jiran mid geel jiran wataa yuusan ku soo darin mid geel caafimaad qaba wata yuu uga darin yuu uga soo darin imaam muslim aa saxiixiisa nabi moxamed wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam wafira min almajduumi kamaa tafiru min alasadi qof juudaan qaba haddaad aragto sida ilaaxa looga cararo uga carar qof juudaan qaba haddaad aragto libaaxa sida looga cararo nuucaasoo kale uga carar nabigaa yidhi sal اlahu alيه waslm nabigaa yidhi sal اlahu alيه waslm man samica qofkii maqla bihi baacuun fii ardin dhul ku maqla falaa yuqdim calayh yuusan dhulkaas aadin wadan baacuun ka dhacay magaalo baacuun ka dhacay qofkii maqlaa yuu aadin xadiidtaasna waxaa laga fahmaa in haddii dad xanuunsan aad u tagto ay dhici karto xanuunka inuu ku soo gudbo see loo jamcina marka waana صaxiix axaadiista o dhane bukhaari muslimaa midka dambo akrinaya lafkiisa wariyey man samica bihi fii ardin falaa yuqdim calayh laba dariiqay culammadu ku jamciyaan shaarixuna waa idiin sheegin mid ka mid ah dariiqa raajixa weliba idiin sheega xaafid ibn xajar sida nusatu nadarka ku taalla xaafid ibn xajar wuxuu yidhi xanuun gudbe ama faafa bataaqna ma jiro cudurna laysma qabadsiiyo ee nabigu markuu leeyahay sal اlahu alيه wasalam wafira min almajduumi firaaraka min alasad qofka juudaanka qaba ka carar sidaed libaaxa uga cararto daacuud magaalo uu ka dhacay ha aadi qof geeliisu jiran yahay qof geela uu u caafimaad qaba yuu uga darin waa dariicada la xidha albaabka la xidhaa maxaa loola jeedaa waxay tahay inu macnaheedu waxaa dhici karta haddii qofkan geel jiran isagoo wata geel caafimaad qaba uu ku daro ilaahay geelaasba markii hore isagoon geel kale lagu darin xanuunka u keenay kana inuu xanuun u keeno waxaa dhici kara adiga qof juudaan qabaa haddaad u timaado sidii allah uu juudaanka ugu riday qofkan isagoon qof kale arag oo jiran adna ilaahay kugu ridaa waxaa dhici karta magaalo daacuun ka jira haddaa tagto allihii daacuunka ku riday ayadoon cid kaleeta uga imaan inuu adna kugu rido markaasna aad u malaydo qofkii dhibku ku dhacay uu u maleeyo in qofkan cudurka uga soo gudbay oo caqiide qaada uu ku dhacdo ku dhaco oo uu saas ku dambaabo fiiri marka uu nabigu leeyahay marka war qofka juudaanka qaba ka carab magaalo daacuun ka jira ha aadi ma ahan uu leeyahay xaafidku in cudurku gudbayo ma ee macnuhu wuxuu yahay waxaa dhici karta ilaahay markii horeba kaas ku riday inuu adigana kugu rido asagoo sababtu ahayn qofkan jiranad u tagtay kadibna aada caqiidaydo in xanuunku qofkaas kaaga soo gudbay caqiidadaasna waa ku dambaabi marka dariiqa lagu dambaabayaa la xira waxaana tusayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu yidhi laa cadwa nin reer baadiyaha la dooday wuxuu yidhi rasuulka allah hal baf oo cadhoah eh. hal ay faruurta uga taal ama saynta uga taal ee geel ku daran markaasaa dhammaan cadhadu marta ka war daan cudur laysqabsiin waa maxay ah. neef geela oo faruurta bar cadhaah uga taal ama sayntay uga taal hal bar oo cadhaah geel dhan oo caafimaad qabay ku darantaa dhammaan cadhadu way martaa geelaas daan cudur laysqabsiinkaas xuu yahay uu ku yidhi nabigu jawaabtuusi wuxuu yidhi faman acda awala kii hore yaa caddada ku riday hashi ugu horreydey ah, taas yaa qabadsiiyey ah, geeldalu iska caafimaad qaba oon geel kale ku darmin a ah, asaga ay ku bilaabanayn yaa ku bilaabay allah soo ma ahan kan hasha dambena isagaa ku riday saas darteeda waxay leeyihin xaafid ilxajri culammada qowlkaas martay qof kasta oo qof jiran u tagaa ma ka qaada waa la ogsoon yahay cudurada xataa waa aafaan udurada la waa faafaan dadka qaba dadaa soo booqda dadaa haya kuwaa daweeye mana ku dhaco udurku qaar ka mida qaarna ku dhaca taas maxay ku tusaydaa inaan cudurkaanu iska socon qowlkaas waa qowl qowlka labaad ee shaarixi uu soo naqliyey ayna u badan yihiin culummadu waa qowlka bayhaqi ibnu salaax ibnu اlqayim ibnu rajab ibnu muflix iyo qayrkood waxay leeyihiin cudurka gudbo ee la diinaya laleeyahay cudur ma gudbo waa ictiqaadkii gaalada oo ah cudurku asagu iskiis inuu u faafo oo iska socdo iskiis inuu u faafo kaas wax jira maaha inuusan jirina waxaa ku tusaya dadka jiran dadka u taga gabalka midu ma jiranaan marka iskiis cudurku ma socdo axaadiidtan kale oo uu nabigu leeyahay wafira min almajduub firaaraka min alsad sidaad libaaxa uga carar qofka juudaamka qaba qof geeliisu jiran yahay mid caafimaad qaba yuu ku darin waxay leeyihiin waa sabab cudurrada gobol ka mid ah haddaad qof jiran ama neef jiran neef kale lagu daro sabab wey keeni karta cudurka inuu soo gudbo nabigu marka sababtiiu digaya waxa la diidaa waa cudurku asagu inuu iska socdo daatadiisa taas waa xaaraan aan caqiidadii gaalada waxa la sugayaana waa maxay cudurka waa la kala qaadaa oo waa sabab laakiin waxaa lagu kala qaadaa biidn illaah wa qudratii qofkan cudurka qaba ama neefka cudurka qaba markay dad caafimaad qaba ama xoolo caafimaad qaba la kulmaan allah hadduu asagu doono sababu ka dhiga markaasa cudurku soo gudba haduusan doonina ma soo gudbayo marka waa sabab ilaahay qudradiisa ku xihan qowlkaasaana xoog badan yidhahda culummadu qowlkaas xoog badan in la yidhaahdo cudurrada waa la kala qaadaa laakiin ayaga iskood uma faafaane biidn illaahi wa qudratihi ku faafaya saas darteedaa dadka jiran dadka u taga gabadha waa jiraan gabadha jirama qofkii alla doonay ma ku dhacayo ma aadi karo cudurku iskama socdo kii alla ugu talagalayna waa sabab qof jiireen inaad u tagto waa sabab keeni karta inaad ka qaado marka qowlkaasaa lagu jamcina qowlkaasaa lagu jamcina laa cadwa cudur iska gudbaa ma jiro walaa diyarata baasaysina ma jiro walaa haamata guumays oo dhib wataana ma jiro loolama jeedo bahal guumays la yidhah ma jiro maaha waa jira waa kan meelaha taagan laakiin waxaa loola jeedaa bahalku asagu dhibaato ma wato mana keeno markuu dhawaaqayana qaybka ma oga oo qof hebel aa dhimo doona isagu war kama hayo qofka caqiideeya asagaa qaybka ogoo qof dhimanayo og yahayna waa gaalooba waa gaalnimo waa gaalnimo walaa safara bil safar la yidhaho dhib wadataa ma jirto macnaheedu bilshu ma jirto maaha bil safar la yidhaho waa jirtaa muxaramay ka dambaydaa rabiiculawalna waa ka horaydaa laakiin bishaas ayadu shar male wey harciyadu male walaa safara safar baas oo dhib wataa ma jiro akhrijaa bukhaari muslim aa wariyeen zaada muslim wuxuu ku daray walaa nawa dirif ma jiro roob keena waa noo soo socdaa nawu xadiis gaaray baab gaare eh. xidig soomaalidu aaminsan yiraa jira bishuu la tegayaa khalaas roobka waa la hubaa waa la hubaa sermaweydaa la yidhaahdaa soo ma jeedi xidig saasa oo markuu bisha la dego roobka la hudo oo roob keenaya wax jira maaha wax jira maaha xidigii waa jira laakiin roobka keeni kara wey xidigii la diidi ma walaa uula uulkana waa khuraafo carabtu aaminsaneed waxay dhihi jireen habeenkii waxaa jira shayaadiin jidka istaagta oo dadka masaafirka wadada ku socda wadada ka lumida dab yaru kuu kuu bixina markaasaad mooda dad markaad aaddu wadada kaa leexina waxaas wax jira maaha qofka haduu adkaarta ka tago oo ilaahay magan geli diido shayaaiintu way ku cayaari waana ay maskaxda way maskax marayda wayna dhibaysaa laakiin qofka adkaarta hadduu akristo ilaahay ku xirnaado qul acuudu birabbi alfalq iyo qul acuudu birabbi naas akristo shayaaiin waxna kama qaadi karto mana mari karto maskaxdiisa mana lumi karto walowna bukhaari muslim waxaa u sugnaadeen can anasin qaala anas inuu qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa cadwa udur iska gudbaa ma jiro walaa diyarata baasaysi ma jiro baasaysiga hadduu qofku aamino shaygan daatadiisaa baaska keena waa gaalnimo islaamkana waa uga baxa hadduu yidhaahdo baas asaga daatadiisu keeni maa laakiin waa saba baaska keentana waa shirki asqara waa dembi weyn oo atara waa dembi weyn wayucjibunii waxay cajab gelina yuhi nabigu alfalu saadaasha wanaagsan qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadu wamalfalu saadaashu maxay tahay qaala wuxuui alkelimatu dayiba waa kelimadda wanaagsan waxaa loola jeedaa qof ah wuxuu maqlaa kelimad markaasuu si fiican u fasira tusaale nabiga sal اllahu alayh wasalam sulxulxudaybiya markii la gelayo intaan la gelin quraysh dad u diray cumaan ibnu cafaan u diray ha la wada hadlo annaga dagaal iyo shal uma soconno uu u diray markii dambe waxay soo direen suhayl ibnu camar suhayl suhayl macnaheeda haddii la tarjamo intaan calam laga dhigin muxuu ahaa taskiiru sahli waa sahl oo la taskiiriyey sahlna waa shay fudud magaciisi markii la yidhi suhayl nabigu wuxuu yidhi sahula amr arinku waa fuudaaday yay soo direen suhayl soo maaha magaciiyu macno ka soo saar ah, markaasuu yihi sahula amr arrinku waa fuudaaday waa kaasaa tafaaul waa saabaal wanaagsan saabaal wanaagsan wey culammadu waxay yidhahdeen saabaasha wanaagsan mid la raadiyo maaha haddaad tidhaahdo aduu qof magacaas la ii raadi ood magaca macno ka raadido waa sixr waana khuraafo waana tabayun laakiin arrinaa kugu soo aado kugu soo beegantay markaasaad qayr ku fasirtay waa middaas middaa la rabaa maala waxay idhahdeen baadiya kaa maqneed baadiya kaa maqneed waad goobaysa markaasaad waxaad maqashay qof le yaa waajib markaasaad baadidaydaan heli doona ad leedahay war baadidaydi waan heli doonaa ha sidaas wey baadidaydan heli doonaa saadaasha wanaagsan waa middaas marka kelimadaad maqleen wanaagaad ku fasireen soomaalida waa yaqaaneen qofaa qof ka maqan aabba caruurka maanta ama hooyo caruurkii maala waxaa la dhahdaa cali waxay rabtaa mid ciise la inuu dhawaado markaas lada calio ciisan rab midna calia imaan doona ah, carabku uga dhaxay soo maaha waxay u fasir waa caligii lafdiisa kii la waayo cali ahaa amalaha imaan doona taas way midda fiican ah, taas waa fiicanta ah, saabaal fiicana la yidhahdaa taas waa middaas midda fiican middaas wey laakiin baraaye iyo baasaysi iyo shar lama rabo weli abi daawuud waxaa u sugnaaday bisanadin saxiixa can cuqbat ibni caamir nusqooyinka cuqbat ibni caamira ku sugan kutubo badanay ku suganta cuqbat ibni caamir hataa adkaarku ka mid yahi mana ahan cuqbat ibni caamir ee waa curwat ibni caamir saxaabigu waa curwa curwat ah, ibni caamir wey weli abi daawuud bisanadin saxiixi can cuqbat ibni caamir qaala wuxuu uhi dukirat diyaratu baasaysigaa lagu sheeg sheegay cinda rasuulilaahi sal اlahu calayh wasalam faqaala nabigu wuxu uhi axsanuhaa keeda wanaaga badan alfalu waa saadaasha walaa taruddu ma celido musliman qof muslim ah faidaa ra'a axadukum qofkiin markuu arko maa yakrahu waxuu naco falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allow laa ya'ti lama yimaado bilxasanaati wanaagyaal ilaa anta adiga maahane walaa yadfacu mana difaaco asayi'aati xumaan yaal ilaa anta adiga maahane walaa xawla xeela ima sugnaan walaa quwata awoodna ima sugnaan ilaa bika adiga maahane xadiidkan inqiaac ayaa sanadka uga jira sida shiiku sanadkiisa uu u yidhi waa saxiixna culummada gabal u yidhahdeen waa jiraan culummada gabal u yidhaahdeen waa jiraan oo yidhaahdeen sanadku waxaana ka midaba imaamu nawowi raximah llah riyaad saalixiinka sanadka waa saxiix ayuu yidhi laakiin xadiidka sanadkiisa inqiaaca ku jira inqiaacaasna xaafid ibnu xajara ku sheegay tahdiibu tahdiibka juska toddobaad tahdiibu tahdiibka juska toddobaad ayuu ku sheegay inqiaac inuu sanadka uga jiro sheekh naasirdiin nawaad daciifiya isaguna yaya ibnu maciinna waa daciifiyey ma sugnoo xadiisku waa daciif marka kaas ka guda wa can ibni mascuudin cabdillaahi ibni mascuud waxaa laga wariyay marfuucan xaalu nabiga u rafcina isagoo nabiga u kor yeelaya addiyaratu baasaysigu shirku waa shirki in wax la baasaysto waa shirki addiyaratu baasaysigu shirku waa shirki wamaa minaa naga mid ma ahan axadun alla soo qadari wamaa minaa naga mid ma ahan yacni axadun qof naga midhu ma jiro axad nagama mid ahan ilaa ilaa waqad waqaca fii qalbihi shay min daalika wey taasaan saasaa la qadari wamaa minaa naga mid ma ahan axadun ilaa ilaa waqad waqaca fii qalbihi shayun min daalika taqdiirtan midda dambow soo qadaray shaarixa waa idin walaa minaa naga mid ma ahan qof naga midu ma jiro ilaa waqad waqaca fii qalbihi qalbigiisa waa ku dhacay shayu min daalika wax baasaysiya qalbiga waa uga dhacaan waa uga dhacaan walaakin allaaha allah yudhibu waa tegsiiyaa hu ku tagsiiyaa talasaaradka rawaahu abu daawuud ayaa wariyey watirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiix yeelay wuuna saxiix yeelay oo waa xadiid saxiixa sidaas ayuu yidhi imaamu tirmidi raximah اllah ibnu xibbaan laftigiisuna waa saxiix yeelay xaakimna mustadreg ayuu ku saxiix yeelay baxaawi wuu saxiix yeelay xaafidu dahabi wuu saxiix yeelay waa xadiid saxiixa laakiin culummadu waxay isku khilaafaan hadalka dambo ah wamaa minaa ilaa walaakina allaaha yudhibuhu bitawakuli ma lafdigii nabigu ka mid yihi mise waa mudraj mise waa mudraj wuxuu ku yihi shiiku wa jacala imaamu tirmidi wuxuu ka dhigay aakhirahu xadiidka caaqilkiis caaqilku waa intaas dambe wamaa minaa ilaa walaakin allaaha yudhibuhu bitawakuli wa jacala wuxuu ka dhigay tirmidi aakhirahu xadiidka aakhirkiisa min qowli bni mascuud cabdillahi mascuud hadalkiisa intaas dhambi cabdillahi mascuudaa yidhi hadalka nebiguna wuxuu ku eg yahay adyaratu shirkun adyaratu shirk calaamatu ibnulqayimna wuxuu yidhi sidaasaa sawaab wa huwa sawaabu uu yidhi sidaa sawaabka inta dambe waa inay mudraj tahay sababtu xayd xadiidka markaa qayb kamida mudraj ku xukminee waa in la helaa riwaayado kale oo intaas ka daayey ama tasriixiyey intaas inay mudraj tahay ah, waxyaalo kale lagu ogaada riwaayado kaloo caddaynaa intaas inay mudraj tahay oo tasriixiyey sida qaala bnu mascuud wuxuu yidhi in la yidhahdo kale lamana hayaa la yidhi riwaayad kaloo caddaynayda maxay culummadaan ugu xukmiyeen intaas inay mudraj tahay ibnulqayim wuxuu yidhi fa ina diyarata nawcun min ashirki hadalka intaastan waxay leedaha qof ma jiro ilaa diyarada qalbiisa waa ku dhacda laakiin tawakulka ilaahay uga tagsiiya waa dhacdaa qofkan hadduu awal boqol goor maqlay day kaa hor timaado dawaco adoo socdo safara waa guul habeenkaas ama galayr uu dhanka bidixda dhanka midigta u duulo dhowr gooru maqlay wixiiyaa qalbigiisa ku dhegay mar alla markuu arkay xoogaa qalbigii nashaada dareen kaasuu waxna ma oge igow ilaahay tala saarta yidhi ilahay kaas wax ma oge ha ka socdo waa noocaas qalbiga waa uga dhaca qofka laakiin tawakulka ilaahay ku tagsiiya waa socdaysaa gallayrkaa bidixda aaday mid kalu arkaysa bidixu aada kaasuu yidhi belayba ku sheegi jirin hadduu bidixda aadeen kaasuu yidhi laakiin shimbir wey waxba ma oga ribaan ku soconaya rabbigan tala saar shaqadaan socdaan ka soo leexama qofka qalbiga waa dhici karta inay uga dhacaan laakiin tawakulka alla uga tagsiya saasuu leeya qowlkaasu ibnulqaymiya waxay leeyiin tabayurku waa nuuc shirkiga ka mida ah. ma dhici karta inay marka nabig uu yidhi wamaa minaa ilaa qof naga miduu ma jiro ilaa tabayurka uga dhaca qalbiga walaakin ma laa yudiibu bitawakuli nabigu ma dhihinayo nabiga shirki qalbiga ugama dhaco Ah. saas darteeda waxaa hadalka yidhi waa cabdulahibn oo ka hadlaya muslimiinta kaloo nabiga aan ahayn saasay leeyihin culumadaas albani sida silsilada oo kale uu ku leeyahay iyo culummo kale waxay leeyihiin xadiidka mudraj kuma jiro hadalkana nabigaa yidhi arrintan oo ah wamaa mina ilaa walaakin allaa yudibu bitawakulina sheegi maydo wax dadku ku dambaabayo waxay sheegayaa Ah. waa wasaawis khabaraadku waa waxa qalbiga mara ee ka gudba taasna qofka maba loo qabtaba kumana dambaabaaba ah. ah, maba ku dambaabayo waxaan qalbiga kaaga dhicen kaasaa tiri xasbuna allah nicmalkiid waxba nooga shimbiro ku dambaabi mayso sida xadiis saxiix muslimku caddayna in allaha tajaawaza liummati amaa xadaat bihi anfusuha ilahay umadayda waa u dhaafay waxa naftu ku sheekaysato maa lam tacmal ow tatakalam bi haddaysan ku shaqayn arrintii oysan shaqa u bedelin ta aamino amuusan ku hadlin marka wasaawisaa la yidhahda maa loo qabto qof marka nabigan waxaa laga anfilaha waay wix lagu dambaabayo moogta tanumada ahamba wa uu ku dambaabayo laa nabi walaa qof kale midna ku dambaabima xadiidkan mutraj layskagama xukmi karo bilaa daliili saasay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah waslm wbaarak calaa nabiyina mxamed